بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول مؤلفك رحمه الله kitaabu الslmi haadakani kitaabu slmi slmka kitaabkiisii weeye horey waxaan usoo sheegnay qaybta koobaad buyuuc اlacyaan waxay ka bilaabmaysaa baan nidhi min kitaabi اlbayc ila kitaabi الslm laga bilaabo kitaab اlbayc ilaa kitaab الslm waaya waa bayc اlacyaankaas sideed qaybood waa sideeddii qaybood bay noo soo dhammaatay haddana waxaan bilaabaynaa qaybtii labaad oo ah buyuucu dimma oo buyuucu dimma waxay ka bilaabataa min kitaabi slm kitaabka slmkay ka bilaabataa ilaa kitaab اlijaara kitaab alijaara inta laga gaadhayo waxaan ku jiraynaa buyuucu dimma ilaa ko iyo toban kitaab wey slmka waxaa kaloo la dhahaa aلslf slmkuna waxaa la dhahaa waa lugaةu ahli اlxijaaz reer xijaaz luqadooda weeye salafkuna waa luqatu ahli اlciraaq reer ciraaq luqadooda weeye waxaa salamka salam loogu magacaabay baa lihi litasliimi ra'si اlmaali fi اlmajlis maxaa raasamaalkii ayaa majliskii lagu hormarinayaa marka salamku macnihiis waxaa weeye horumarin salafkuna waxaa salaf loogu magacaabay salamkii litaqdiimi ra'si اlmaal raasamaalkii baa la hormarinaya markay isku dhow yihiin salamkii iyo salafki isku meel bay tegayaan waayahay tacriifkiisu waxaa weeye luqatan waa horumarin saan soo tilmaanay sharcanna waxaa weeye baycu mawsuufin fi dimma suu mualifku noo tilmaami doono oon ku sharxi doono matniga markii aan sharxayno waa in la iibiyo shay la tilmaamay oo dimada ku sugan ehm, waxaa asal u ah qowlka ilahi uu yihi ya ayuha aladiina aamanuu ida tadaayantum bidaynin kuwii allihii nabi rumeeyo haddaad isdaynisaan dayn ilaa ajalin musaman muddo la magacaabay faktubuu ayuha aladiina aamanu ida tayantum bidayn ila ajal musaman faktubuu aayaddan waxaa looga jeedaa baa la yidhi dayn asalam dayntan aayadda lagu sheegay inkastoo aayaddu ay caam tahay oo dayn walba loo soo daliishan karo haddana ibnu cabaas wuxuu i ku soo degtay oo sababu ahaa dayntii salamka haddaba idaa tadaayantum bidayn waxaa looga jeedaa dayntii salamka waxaa kaloo asal u ah slmkii xadiidkii صaxiixayn ku sugnaa man aslafa fii shayin falyuslif fii kiilin macluumin wawasnin macluumin ilى ajli macluum itafaqu calayh wuxuu nebigu yhi alayh الsalaatu slaam qofkii shay lacag u hormariya oo slm macnaha wax ku iibsadaa falyuslif ha u hormariyo lacagtii fii kaylin miis macluumin oo la ogyahay wawasnin miisaan macluumin la ogyahay ilaa ajalin madal macluumin oo la ogyahay waaya buyuucdu waa afar nooc baycu aajilin biaajil baycu aajilin biaajil baycu caajilin biaajil iyo baycu aajilin bicaajil kan hore ee baycu caajilin bicaajil waxa weeye mabiicii iyo amankii labadaba waa xaadir caajilkaa hore waa mabiici caajilka dambana waa amankii labadiiba waa xaadir mabiiciina wuu yaallaa amankiina wuu yaalla haddaba waa beecan kaashka lagu kala qaadanaya mabiiciina waa la dhiibaya amankiina waa la dhiibaya waa baycu caajilin bicaajilkaas waa bayci kaashka ah ka labaadna waxa weeye baycu aajilin biaajil kii horu cagsi ku yahay labadiiba waa dayn mabiiciina meesha ma yaallo amankiisiina ma aajilin mid dib laga bixinayo iibkiisa oo mabiici ah biaajilin aman dib laga bixinayo lagu iibinayo labadaba waa aajil kan waxa weeyaan waa baycu daynin bidayn dayn dayn lagu iibinayo walidalik ma bannaano in mabiiciina uu aajil ahaado amankiina uu aajil ahaado labadaba ay dayn ahaadaan ma banaano waxaana nabig alay slam uu reebay can bayci ilkaalii bilkaali waxaa laga reebay kelia hal shay oo ah caqdi alxawaala xawaalada maa laga reebay xawaalada waa dayn dayn lagu iibinayo laakiin waxaa loo baneeyey lilxaaja nooca saddexaad waxa weeye baycu caajilin biaajilin mabiic xaadir ah oo yaalla shay la iibinayo oo xaadir oo yaalla in lagu iibiyo dayn biaajirin dayn lagu iibiyo haddaba mabiici wuu yaalaa laakiin amankii baan oolen maala neef baad silada kasoo iibsanaysaa wala neefkan iga iibi intaas lacagtana dib baan kaa siin doonaa igu yeelo lacagta oo dimadii baad kusoo iibsanaysaa kaas waa baycu caajilin biaajirin waa buyuucdana aad bay ugu badanta kaasina waa jaais uu bannaanyah nooca afraad waxa weya baycu aajilin bicaajil kaasuu cagsi ku yahay oo mabiicii waa dayn ma yaalo amankiisiina waa deg deg haddaa la bixinaya waa salafkii baycu aajilin shay aan oolin oo dib laga bixin doono iibkiisa bicaajilin aman deg dega iminka la bixinayo lagu iibiye markaa marka kaasi wuxuu noqonayaa salafkii baycu aajilin bicaajil waayahay salamku wuxuu leeyahay arkaan afar ah muslim muslim ilayh muslim fiihi iyo ra'su maali salam muslimkii waa horumaryihii oo qofkii raasamaalka hormarinaya muslim baa la idhahdaa wuxuu u dhigmaa mushtarigii markii beec laga hadlayo mushtarigii iibsadihii buu u dhigmaa muslim ilayhina waa kii lacagta loo horumarinaya ee bimaaabat albaa'ic meeshii baa'ica ku jira wey muslim ilayh muslim fiihina waa shaygii la sifaynaya ee mawsuufka ah ee dimada ku sugnaa ee salamka lagu iibsanayay waa mabiici buu dhigmaa muslim fiih markii baab salam aan joogno mabiic la dhihi maayo waxaan leenahay muslim fiih waaya ra'sumaali salamna waa amankii ra'sumaali salamna waa lacagtii la hormarinaya ee raasamaalka ahayd markaa muslimilhigi loo hormarinayay amanmuslim iih weyaan muslimfihiga lacagtiisii daba afartaa rugni buu leeyahay muslim oo mushtarigii ah muslim ilayh oo baayic u muslim fiih oo mabiic u dhigma iyo rasamaal salam oo amankii ah waa wuxuu ihi mualifku raximah اllahu tacaala huwa salamkii baycu mawsuufin shay la tilmaamay iibintii weeye mawsuufkaasoo fi dimmati dimadii ku sugan mualif wuxuu kaga bilaabay tacriifka salafki wuxuu idhi waa shay la tilmaamay oo wasfi tilmaan lagu koobay iibintii haddaba shaygani shay xaadir ah daruura ma ah waa shay la tilmaamayo majlis alcaqd laguma cayimin qofkan dimadiisa muslim ileehiga ah ayaa lagu yeelan doonaa marka qofkani tilmaam buu ku koobaya maalan wuxuu leeyahay boqolkan dolar ayaan kuu hormariyey aslamtu ilayka haadihi اlmia boqolkanaan kuu hormariyey inaad iga iibiso salam toban kintaal oo qabandi ah ood bixinayso maalan saddex bilood kadib taariikhdu markay intaa ama wuxuu leeya maalan lacagtan saddexda kun ah ayaan kaaga iibsanayaa gaadhi sifadiisu ay tahay kada wa kada amaana aan islam kaaga iibsanayaa gaari sifadiisu tahay kada wa kada wa kada wa kada gaarhigii buu sifaynaya haddaba yani iyo midabkiisa iyo sifaadkiisa dhan ayuu sheegaya oo bixinaysa muddada taarikh hebel waayahay kaas haddaba salamkii ah lacagtiina wuu hormarinay halkiibuu ku dhiibaya lacagtiina halkiibuu ku dhiibaya wuxuu yidhi huwa asagu baycu mawsuufin shay la sifeeyey oo la tilmaamay iibkiisa weeye baycu shayin shay iibintii weeye mawsuufin oo la tilmaamay fii dimati dimada ku sugan lafdiga salamkana waa loo shardiyaa baa lii lafdiga salamka in lagu kala iibsado ama lafdiga salafka lafdu salam waa inuu ku dhaca ama lafdu asalam waayahay sida nikaaxa oo kale nikaaxuna wuxuu ku ansaxaya laba lafd lafd الnikaax ama lafd الtaswiij labadaa lafdi ee naska ku soo arooray unbuu ku ansaxaya kana saasoo kale labadii lafti ee nas ku soo arooray salamkii iyo salafkii ayuunbu ku asaxaya walidalik buu yihi zarkashi malihin caqdi ama mucaamalo gaar ku ah siiqo mucayan ah ilaa labadan mooyaane wuxuu ujeedaa salamkii iyo nikaaxi laysa lanaa caqdun yakhtasu bisiiqatin ilaa hada wاnikax yani salamka iyo nikaaxa unbaa siiqa mucayaan leh cuquudda kale siiqdooda muxadad maaha siiqadii aad doonto way kugu asixi wuxuu yidhi yushtaradu waxaa loo shardiyaa lahu ay lisalami salamkii maca shuruudi اlbayci beyca shuruuddiisa maceeda waxaa loo shardiyaa umuurun arrimo axaduhaa umuurtaas mid ka mida waxaa weeye tasliimu rasi lmaali raasamaalkii in lagu dhiibo fi lmajlisi goobtii caqdigu ka dhacay falow alaqa haddaba hadduu iska ilaaqo uma dabeetana uu iska sheego lacagtii uma dabeetana cayana uu muujiyo lacagtii ama raasamaalkii oo wasallam uu ku dhiibo fi majlisi goobtii jaaza waa bannaanyay arrinkaasi wuxuu idhi wuxuu leeyahay caqdiga salamka shuruud ka zaa'ida shuruudii beeca hortaraas yani salamku waa nooc buyuucdii ka mid ah waa nooc beeci ka mid ah walidalik shuruudii beeca ayaa loo shardinayaa shuruuddiina soo dhaaftay ee loo shardinayey caaqideynkii iyo shuruuddii loo shardinayey waxaa weeye macquudu calayhi shuruuddii dhammaan waa ka imaanaysa macruud alayga shuruda loo shardin waxa ka mid ahayd inuu yahay طahaaraةu cayni وan yakuuna muntafacan bih وan yakuuna maqduuran calى tasliimih وan yakuuna macluuma shuruudihii shanta ayna soo dhaafay ee loo shardinayey mabiici ayaa loo shardinayaa muslim fiigi haddaba shuruuddii beeca waa loo shardinaya lakiin shuruudo kaloo dheeraad ah ayaa jirta asagu la dheerya maadaama caqdigan qarar badan soo gelayo jahaalo ay soo gelayso oo la dhaho bayc اlharar waa noo yani bayc harar uu ku yar jiro weyaan yar dagid baa ku yar jirta maadaama lacagtii la hormarinayo shaygii muslim fiihigana uusan oolin ninkan uusan hayninba waxaan uu iibinayo waxaan uu iibinayo ma hayo waaya shuruuddaas marka waa shuruud lix ah shardiga koobaad waxaa weeye tasliimu ra'si اlmaali fi اlmajlis ra'salmaalka in lagu dhiibo majliska ayaa shardi ah waa amankii majliskii caqdigu ka dhacay ayaa shardiga in markaa lagu dhiibo oo lagu bixiyo maxaa yeelay muslim fiihigii ayaan meesha oolin oo dimada ku sugnaanaya marka muslim fiihigii maadaama uu dayn noqday raasamaalkii ama amankiina yuusan noqonin dayn haddii kale waxay noqonaysaa dayn dayn lagu iibiyey dayn dayn lagu iibiyen waxaana soo dhaaftay inaysan walidalik waa in la hormariyaa lacagta walidalik nabig alay slam yuhi man aslafa fii shayin falyuslif fii kaylin macluum wa wasnin macluum ilaa ajalin macluum nabig haddaba wuxuu tilmaamay in wax la hormarinayo man aslafa lafdiga aslafa wuxuu tilmaamayaa in lacagtii la hormarinayo aslafa wailaa maxaa la hormarinaya ilan shaygan qofkan uu iibsanaya waa shay la sifeynayo oon dimada ku suganay ma yaala meesha haddaba wax la hormarinayo waa rasamaalkii nabigu alayh sl slam uu tilmaamaya culimadan arrinka wal isku waafaqsanya inay shardi tahay in raasamaalka in la hormariyo yani uu shardi u yahay sixada salamka haddii kale ma asaxayo waayahay haddaba salamka qarar baa ku jiraa layidhi oo ah in muslim fiihigii uu maqan yahay oo la garanayn in la heli doono iyo in la waayi doono marka qararka iyo dagiddaas ku jirtaa iyo jahaladaas qarar kale lagu dari mahayo oo ah in raasamaalkiina aan meeshii lagu dhiibin waay haddaba hadday kala tagaan intay raasamaalka ina kala qaadanin waxa weeye caqdigii saasuu ku burayaa caqdigii wuu burayaa wuxuu idhi haddaba haddii ay sheegaan haddii ninkan muslimka ah uu ilaaqo amankii uu dhaho aslamtu ilayka miatan fii cashraةi akyaas min alrus buu ihi yani boqol baan kaaga iibsay boqol dolar toban kintaal oo beriisa maalan bal hadda u fiirso u ilaaqay lacagtii muusan cayimin muusan lacagtan boqolkanaan kaaga iibsanaya muusan lacagtii muuna soo saarin laakiin afku ka sheegay markii hore dabeetana majliskii intay joogeen buu lacagtii soo saaray oo muujiyey dabeetana majliskiibuu ku dhiibay boqolkii dolar jahas arrinkaasi waa bannaanka maxaa yeele maqsuudku wuxuu ahaa un in majliska lagu kala qaato lacagti rasamaalka tiina way xasishay majliskuna waxa wey xariimu lcaqdi marka xukunkii caqdiga buu qaadan hadduu caqdiga ku muujiya lacagti u dhaho markuu caqdigu dhacay boqolkanaan salam kaaga iibsaday shaygaas ama uusan cayimin lacagtii ee uu dhaho lacag boqol ah ayaan salam kaaga iibsanaya dabeetana uu dib ka muujiyo waa isku mid un hadduu caqdiga ku sheego oo ku muujiyo lacagtii iyo hadduu afka ka sheegay lakiin marka dambe uu muujiyo waa isku mid un wax farqi oma dhexeeyo muhiimaddu waxay tahay inaysan kala tegin ayaga oo lacagtii aan kala qaadanin wuxuu idhi yushtaradu waxaa loo shardiyaa lahu salamkii maca shuruudi اlbayc bayca shuruuddiisa maceeda waxaa loo shardiyaa umuuran arrimo axaduhaa umuurtaa mid ka mida ah waxaa weeye tasliimu ra'si اlmaali raasamaalkii in lagu dhiibo fi lmajlisi goobtii falow alaqa haddaba haddii uu sheego raasamaalkii oo afka ka sheego uma dabeetana cayana uu muujiyo oo wasallam uu ku dhiibo fi majlis goobta jaaza waa banaanya arrinkaas walow axaala bihi ay bira'si lmaal raasamaalkii haddii uu wareejiyo oo xawaalad uu ku wareejiyo oo waqabadahu almuxaalo kii la wareejiyana uu gudoomo fi lmajlisi goobta uu ku gudoomo falaa ay falaa yajuusu daalika kaasi ma wuxuu idhi ninkan muslimka ah meeshii uu lacagta ka dhiibi lahaa uu xawaalad ku bixiyo oo ninkii uu wareejiyo qof kale uu dayn uu ku lahaa uu ku wareejiyo raasamaalkii taasi haddii xataa majliskii lagu kala guddoomo ma bannaan wuli asaxayso oo suuradeedu waa maxay maalan ninkan wuxuu salam ku iibsaday raasamaal dhan boqol dollar dabeetana markii caqdigii uu dhacay ayuu wuxuu ihi boqolkii doolar ee raasa maalka salamka ahaa waxaan kugu wareejiyey hebel oo aan ku lahaa boqol doolar oo dayna ka qaado hebel hebelkiina meeshii buu joogay halkii buu ku bixiyey lacagtii u ninkii ku wareejiyey arrintaasi ma bannaantay ma bannaano cumar ayaa wuxuu ka iibsaday khaalid salam buu kaga iibsaday lacag boqol doolarah boqolkaa doolar wuxuu ku lahaa zayd dabeetana wuxuu ku yidhi cumar khaalid wuxuu ku yidhi khaalidow boqolkii doolar een salamkaaga iibsaday waxaan kugu wareejiyey zayd boqolkii doolar ee ku ee ka guddood zayd oo meeshii taagan buu ka qaatay uhi lacagtii liukaa wareejiyey ken halkii buu ku bixiyey taasi ma ma bannaano maxaa yeelay xawaaladu waxay keenaysaa naql alxaqi min dimati lmuxiili ila almuxaali calayh ninkan muslimka inuu dimadiisa xaqi ka wareejiyo qof kale uu ku wareejiyo haddaba ninkan kale ee muxaalu calayhiga zayd ah markanuu boqolka bixinayo kama bixinayo ninkan muxiilka ahee asaga ayaa xaqii lagu yeeshay oo ninkan waa lagu soo wareejiyey haddaba naftiisu ka bixinaya laa can jihati lmuxiil ninkan soo wareejiye ee ahaa cumar kama bixinaya xaggiisa naftiisu ka bixinaya waaya waxaana shardi ah salamka qofku inuu naftiisa lacagtii ku bixiyo ama wakiilkiisa u bixiyo bal hadduu laakiin markan xawaaladda ay dhacday caqdi ba soo dhexgeliyoo ninkan muxaal caleehiga ah waxaa weeye naftiisa ayuu ka bixinayaa xaqan lagu yeeshaye kama bixinayo qofkaa soo wareejiya xaggiisa kama bixinayo waaya marka ma asaxayso wuxuu idhi walow axaala bihi haddii uu wareejiyo yaa wareejinaya waa muslimkii bihi ay bira'si lmaali raasamaalkii hadduu wareejiyo oo waqabadahu lmuxaalu kan la wareejiyana oo waxa weeye muslim ilihiga ahaa uu gudoomo oo ninkii muxaal calayhiga uu ka gudoomo lacagtii loogu xawilay filmajlisi goobtii inuu kaga gudoomo beecu ka dhacay kaasi ma bannaano walow qabadahu muslim ilayhigii haddii uu guddoomo raasamaalkii wa awdacahu raasamaalkii uu ku ammaanaysto almuslima ninkan lacagta u hormariya jaaza way bannaanta wuxuu ku yidhi haddii ninkii muslim ilayhiga ahaa uu ka guddoomo muslimkii raasamaalka dabeetana markuu ka guddoomay ayuu ku ammaanaystay u yihi raasamaalkan u hay waayo waxaan ka cabsanaya in laga xado ama liga dhaco ama meelaan dhigta lacagtan ma haysto adiga bakhaar haysta bakhaarkaaga ha ii taalla lacagta laakiin waa markuu ka guddoomay kadib ayuu dib ugu celiyay asagii muslimkii uu yidhi iyahay lacagta ammaanay wahay waa bannaanta way bannaanta taasi khilaaf kuma jira inay bannaanta maxaa yeelay dee tani waa caqdi mustaqil oo ka madax bannaan oo ammaano ah guddoomkiina wuu xasilay mar qabdiga hadduu xasilay ama ninkan ha ku ammaanaysto ama la tago halkaa kala baxo waa isku mido marba hadduu guddoonkii dhacay hadduu dib ugu ammaanaysto waa caqdi kaloo madax bannaan oo wax dhibaato aha caqdigii salamka aan u keenayn laakiin wa awdacahu lmuslim wuxuu kugu tilmaamayaa intayna kala tegin ka hor buu ku ammaanaysta sidaas wey suurada masalada walow qabadahu muslim ilayhi haddii uu guddoomo hu yani raasamaalkii majliska uu ku gudoomo wa awdacahu uu ku ammaanaysto raasamaalkii almuslima ninkan lacagta u hormariyey ee mushtariga meeshiisa ku jiray intayna kale tayn ka buu ku ammaanaysta ui iyahay lacagtii aad salamkiiga iibsatay jaaza arrinkaasi waa bannaan yahay wayajuusu waxaa bannaan kownuhu raasamaalkii inuu noqdo manfacatan manfaca inuu noqdo wa tuqbadu manfacada waa lagu gudoomi biqabdi lcayni cayntii manfacadaasi ku jirtay in gacanta lagu dhigo wuxuu ku yidhi raasamaalku wuxuu noqon karaa manfaco siduu cayn u noqon karo ayuu manfacana hee u noqon karaa oo maalan wuxuu leeyahay maalan guri ayuu ninkan leeyahay muslimka ah guri buu leeyahay dabeetana nin buu u yimid oo wuxuu ku waxaan kaa doonayaa inaad sanad igu keento alaabta caynkaasi caynkaas alaabbu u sifeeyey alaabtaas amankeeduna waxaa weeye inaad gurigii muddo saddex bilooda aad deganaato ood intifaacsato ama gaarigayga muddo sanad ah aada wadato maala yani manfaco ayuu amankii ka dhigay manfaco ka dhigay ama inaan kuu shaqeeyo kuu xamaalo ya muddo bil ah ayaa amankii u yahay waa manfaco way bannaantah haddaba manfacayn salamkii raasamaalkiisii laga dhigo waaya haddaba manfacadaas see loo guddoomi manfacadu len cayn ma ahe cayn la taaban kara maaha manfacadu manfacadii waxaa lagu guddoomayaa baa layidhi caynta ay ku jirto in la guddoomo maalan haddii manfacadu ahayd sukna daar guri in la dego waa in gurigii qofkii uu ku wareejiya u gacan geliyaa oo muftaxii guriga u dhiibaa hadduu gaadhi hawa inuu gaadhigi ku dhiibaa wahaakada marka bitasliimi alcayni alatii tashtamilu cala almanfaca cayntii manfacada ka waa inu markaa u dhiibaa wuxuuna wey juz waxaa bannaan kownuhu kownu raasamaal raasamaalka inuu noqdo manfacatan manfaca inuu noqdo ayaa bannaan wa tuqbadu manfacadaas ama waxtarkaas waa la guddoomayaa biqabdi lcayni cayntii markaa manfacadu ay ku jirtay in markaa la guddoomo waidaa fusikha salamu salamkii haddii la fasakho wa ra'su lmaali raasamaalkiina baaqin oo baaqi istaradahu wuu soo ninkan muslimka ah raasamaalkiisibuu soo ceshanaya bicaynihi laftiisibuu soo ceshanaya wa qiila waxaa la yidhi lilmusliminihi kan lacagta loo hormariyey ama raasamaalka loo hormariyey wuxuu leeyahay raddu badelihi raasamaalka bedelkiisa inuu soo celiyo waase goorma in cayana haddii uu muujiyey ninkan muslimka ah raasamaalkii filmajlisi majliskii haddii uu ku muujiyey duuna alcaqdi laakiin caqdiga dhexdiisii uusan ku muujinin waaya wuxuu ku yidhi salamkii la fasakho caqdiga salamka waa caqdi nooc qarar ku jiro oo sharcigu uu u saamaxo u ogolaaday dadka u bahan lilxaaja xaajadii baa loo ogolaaday wa ilaa nooc qarara ku jiro shay aan la ayaa la iibinayaa lamana oga shaygaas in la heli doono in la waayi doono lama garanayo walidaalika had jeer waxaa ku yimaada ama ku badanba faskhiga in la faskho caqdiga haddaba haddii salamkii la fasakho wuxuun yani fasakhi keenaya hadduu dhaco raasamaalkiina markaa uu yaallo oo baaqiya sidiisii buu ninkan lacagtii raasamaalkeed buu gacanta ku hayaa istaradahu bicayni raasamaalkii markaa wuu soo coshanaya lacagtii uu hormariyey hadday lacag kaash ahayd iyo hadday alaab kale ahayd wixii adu raasamaalka ah wuxuu doonaba ha ahaadee sidiisuu kusoo coshanaya ninkan muslimka ah qiil baa wuxuu leeyahay ninkan muslim ilahiga ah wuu bedeli karaa oo waxa weeye wixii uu maaragtay uu kaga iibsaday ninkan waxaan ahayn wuu siin karaa wuu ugu bedeli karaa haddii majliska lagu cayimay oo lagu muujiyey raasamaalkii le kiin lagu muujinin caqdiga farqi baa udhexeeya in caqdiga lagu muujiyey in majliska lagu muujiyo macnaa caqdigii markuu dhacay muusa dhihin lacagtanaan kaaga iibsaday ama alaabtanaan kaaga iibsaday salam shaygaa adii keeni doonto ee majliskiiba ku bixiyey majliskii markuu caqdigii dhacay kadib ayuu majlisku muujiyey haddaba xaaladdaas maadaama caqdiga uusan ku dhicin shaygan cayntiisa qiilkan wuxuu leeyahay wuu bedeli karaa oo shay kale isagoo haya raasamaalka intuu halkaa dhigto shay kale wuu bedeli kara maalan kaba soo qaad in caqdigii slmku ku dhacay dolar cash ma ku siin karaa maalan isagoo dolarkii haya cash ma ku siin karaa yani qiilkan wuxuu leeyahay cash wuu ku siin karaa haddii uusan ninkan uusan cayimin muslimka ah lacagtii dolarka ahayd uusan dhihin dolarkan aan kaaga iibsaday eh ou dimadiisa ku sheegay maalan boqol dolar buu waan kaaga iibsaday slm kadibna boqolkii dolar markuu caqdiga dhacay ayuu muujiyey waayahay waayo wuxuu leeyahay caqdigu kuma dhicin caynta shaygan ee dimadu ku dhacay laakiin sida saxiixa ma bedeli kare ee mar hadduu raasamaalkii yalo raasamaalkii cayntiisa waa inuu celiyaa wuxuu yidhi waidaa fusikha slm slmki hadii la fasikho warasu lmaali raasamaalkiina baaqin uu baaqiya istaradda wuu soo coshanaya ninka muslimka ah raasamaalkii bicaynihi laftirkiisu soo coshanaya waqiila waxaa lilmuslim ilihii kii lacagtii loo hormariyay ama raasamaalka loo hormariyay wuxuu leeyahay raddu badeli bedelkiisii inuu celiyay in cayana waa haddii uu muujiyey ninkan muslimka ah raasamaalkii hadduu muujiyey fi majliska goobtii beecu ka dhacay ama salamku ka dhacay haddii uu ku muujiyey duun alcaqdi lakiin caqdigii salamku markuu dhacay yuusan muujinin wa ru'yatu ra'si almaali raasamaalka in la arko ayaa takfii qofkii kaga filan can macrifati qadrihi qadarkiisii in la garto fi ladhari muctamad haddaan qabano wuxuu ku yidhi raasamaalka salamka in qadarkiisa la garto waxaa ka kaafinaysa in la arko haddii raasamaalka halkaa uu yaallo oo lacag ya maalan xidhmo ah oo halkaa taalla oo qofkan muslimka ah iyo muslim ilahigu ay wada arkaan ayagoon garanayn xataa qadarkii lacagta ay tahay taasi waa bannaanta marba haddii la arkay aragtidaasa kaga filanay in qadarkii raasamaalka la ogaado masaladan laftirkeed waxay nugu soo dhaaftay markaan ka hadlaynay beec waxaan idhi amanka in la arko ama mabiica in la arko ayaa ka kaafinaysa in qadarkiisa la ogaado waaya taas hore inoo so dhaatay marka tanna waa sidoo kale waayahay wuxuu hi waru'yatu ra'si maal rasamaalka aragtidiisu takfi ayaa kaga filan oo ka kaafinaysa can macrifati qadrihi qadarkiisa in la garto fil adhar mar haddii bannaanku yaalo ishaba ay arkayso qadarkiisa in la ogaado ama intuu dhan yahay shardi ma ah aani shardiga labaad ee umuurta loo shardinayo salamka ka ee ka dheeraadka ah shuruudii beeca kownulmuslim fiihi muslim fiihigi inuu ahaado weye daynan dayn inuu ahaado falow qaala haddaba hadduu dhaho aslamtu ilayka waxaan kuu hormariyey hada hawma maradan fii hada alcabdi addoonkan aan kugu hormariyey falaysa bisalamin salam ma aha markaas kaasi walaa yancaqidu mana guntamayo baycan baycan kuma guntamayo fi lahari muctamad haddaan qaban walow qaala hadduu dhaho ishtaraytu minka waxaan kaa iibsaday tooban maro sifatu ay tahay kada sida ay tahay bihaadihi addaraahim lacagtan aanan kaaga iibsaday oo faqaala u dhaho ninkii muslim ileyhiga bictuka waan kaa iibiyey in caqda marka wuu guntamayaa caqdigaasi beycan beyc buu ku guntamayaa waqiila waxaa yidhi salaman salam buu markaa ku guntamaya u noqonaya shardiga labaad waxaa weeye ee shuruudda salamku iska leeyahay ka dheeraadka shuruuddii beyca waxaa weeye in muslim fiihigii hayga slmka lagu kala iibsanay inuu yahay daynan had u fiirso waxyaaba kaga duwan yahay bayca ka midta ah. daynan inuu yahay waa shardi waayo lafdiga salamka ayaa sidaa loo dejiyeba waxa muslimfiiga inuu yahay wax dayna oo dimada lagu leeyahay ila markaan soo tacriifinayna waa kaa nidhi baycu shayin mawsuufin fi dima soo mahayn haddaba shaygan mawsuufka ee la tilmaamay ee dimada ku sugan qofkan lagu leeyahay dushiisa waxaa weeye waa shay dayna waaya hardigaa maxaa loo xidhayaa ilan shardigaas waaba iska cadyahay maxaa loo sheegayaa waxaa loo sheegayaa si uu mualifku u saaro waxyaabahan uu tilmaami doono wuxuu yidhi haddaba haddii uu dhaho maradan ayaan kuu hormariyey aslamtu ilayka haada thawb fii haada alcabd thawbku waxa weeye waa raasamaal salam cabdigiina waxa weyaan muslam fiihi waad aragtaa fii haada alcabd marka lu yidhi ismu ishaare la isticmaalay weliba qariib ah waxaa ka muuqatay in he addoonkii meeshuu yaallo addoonkan iyo maradan lafdiga slmkan waa la isticmaalay kaasi ma noqonayaa slm falaysa bislmin horta slm ma noqonayo waayo dayniyadiiba meesha ka maqan haada alcabda maadaamani addoonka hadda dayn ma aha addoonka meeshuu yaallaa waaba la arkaa waaba kanba doonkan maadaama shardigii daynta la waayey ma asaxayo bayc ma noqonaya walaa yancaqidu baycan fi اladhar baycna ma noqonayo hadduu fiirso waayo laakiin khilaaf ku jira bayc ma noqonayo oo lafdigii baa kala duwan lafdigani waa lafdu salme ma aha lafdu albeyc ma aha salamku wuxuu keenayaa inuu noqdo caqdigii dayn shayga muslim fiiga inuu noqdo hayganna waa hay mucayana meesha yaala marka waa iska hor imaanayaan qowl kale wuxuu leeyahay yancaqidu baycan bayc buu noqonaya le qowl ka soo jeeda adhar nadara lilmacna macnahaan eegaynaa buu leyahay qowlkan waaya haddii uu dhaho maro waxaan kaa iibsaday buu ihi sifadeedu tahay sida iyo sida lacagtananaan kaaga iibsaday hada u fiirso maradii waxaa weeye waa mawsuuf fi dima wayaan laakiin lafdigu isticmaal waa maxay lafdu shiraac ishtaraytu waan kaa iibsaday buuri ma dhihin aslamtu ilayka fii awbin sifatuhu kada wakada musalin wuxu uhi ishtaraytu waan kaa iibsaday lafdu shira buu isticmaalay sifadiisu marad ay tahay sifadeedu kada wakada baan kaa iibsaday buuri lacagtanana kaaga iibsaday kii kale wuxuu uhi bictuka waan kaa iibiyey lafdiga haddaba la isticmaal waa lafdu beec laakiin markaad macnaha fiiriso waa macnihii he salamka macnuhu waa macnihii salimka lafdiguna waa lafdigii beyc waa masaladii hor cagsigeeda wuxuu idhi incaqada beycan kani beyc buu noqonayaa beyc ayuu hee noqonayaa waayo lafdigaan eegayna ictibaaran bilaf lafdigaan eegayna wa qiila waxaa la yidhi qowlba wuxuu leeyahay maya ee wuxuu noqonayaa salaman ictibaaran bilmacnaa macnahaan eegayn haddaan macnaha eegno waa shay mawsuuf fi dima marka wax weyaan wuxuu noqonayaa salam oo lafdiga ma eegayno kaa horena wuxuu leeyahay beyc buu noqonayaa oo lafdigaan eegayna lafdiga waa lafdigii beeca maadaama lafdi beecu ku dhacay bictu iyo ishtaraytu haddaba beec buu noqonaya sl ma noqonaya ila slmka waxaan soo tilmaannay shuruuddiisa inay ka mid tahay bilafdihe aslm inuu ku dhaco masaladan waxay u noqonaysaa qaacido la yidhaahdo hal ilcibratu bisiiqi اlcuquud aw bimacaaniiha hal ilcibratu bisiiqi اlcuquud aw bimacaaniiha waxaa kaloo qaacidan laga cabiraa hal ilcibratu fi اlcuquud biاlmaqaasidi wاlmacaani am biاlalfaadi wاlmabaani laba siiqa waa laga cabiraa hal ilcibratu bisiiqi اlcuquud aw bimacaaniiha ma waxaa la eegayaa marka cuquudda laga hadlayo siiqooyinkeeda la eegaya alfaadeeda la eegaya mise macaanida cuquudda la eegaya waxaa kaloo dhigi karaa hal ilcibratu fi اlcuquudi biاlalfaadi wاlmabaani waxaa la eegayaa cuquudda alfaada iyo mabaanida erayada la eegaya am bilmaqaasidi wاlmacaani mise waxaa la eegaya maqaasida iyo macaanida shaaficiyada agtooda waa qaacido khilaafi ah macnaha sidaasay ku dhisan tahay hal bay ku imaanaysa walidalika yakhtalifu اtarjiix biikhtilaaf almasaa'il masaaisha qaarna alfaada la eegaya masaaisha qaarna waxa la eegaya macaanida masaladan hadda u dambaysay maxaa la eegay waxaa la eegay lafdiga la eegay macnaha lama eegin qaacidadan cinda bacض اlculamaa sida xanaabilada oo kale waxa weeye way jasmiyeen oo waxay leeyihin alcibraةu fi اlcuquud biاlmaqaasidi wاlmacaani la biاlalfaadi wاlmabaani culamada qaar way jasmiyeen oo waxay horraysiiyeen macaanida macnaha la eegayaa bay dhah ee lama eegayo alfaadda iyo mabaanida lafdiga iyo macnaha hadday iskhilaafaan macnahuma had iyo jeer la raacayaa bay leeyihin wuxuu hi shardiga labaadi waxa wey own muslim fiihi muslim fiiga inuu yahay daynan dayn yahay falow qaal hadduu dhaho aslamtu ilayka waan ku hormariyay hada thawba maradan fi hada cabd adoonkan aan kugu hormariyay falaysa bisalmi salm ma aha walaa yancaqidu mana guntamayo baycan bayc ma guntamayo fi adhari muctamad haddaan qaban walow qaal hadduu dhaho ishtarayta minka waxaan kaa iibsaday thawban mara sifatu tilmaanta kada sida ay tahay bihadihi daraahim lacagtan aan kaaga iibsaday faqaal wadictuka waan kaa iibin caqada waan guntamaya baycan bayc waan ku guntamaya waqiila waxa lih salm salm buu ku guntamaya aaliu shardiga saddexaadi waxa weeye almadhabu madhabku annahu shaniya idaa aslama haddii uu raasamaalka ka hormarya bimowdicin meel laa yasluxu aan u suuban in lagu dhiibo muslim fiihigii aw mase yasluxu u suubado u cuntama walixamlihi laakiin xambaaritaankiisi muslim fiihigii in loo soo xambaaro oo halkaa la keena mu'natu waxaa ku sugan kharash ushturida waxaa markaa la shardinayaa bayaanu maxalli tasliimi halkii lagu dhiibi lahaa muslim fiihiga in la caddeeyo wailaa haddii kale oo makaankii u suubado ama u cuntamo in lagu dhiibo muslim fiihigii isla markaana qaaditaankiisii wax kharash uusan ku jirin falaa markaa lama shardinayo in eh, la cayimo goobtii lagu kala qaadanayo shardiga saddexaadi waxaa weeye ee eh, uu zaa'id ka leeyahay salamku in la caddeeyo goobta lagu kala qaadan doono muslim fiihigii shaygii salamka lagu kala iibsaday markii xilligiisa la gaadho goobta lagu kala qaadan doono in la xadido weeye waakaan soo tilmaanay salamku inuu yahay min cuquudi اlharar cuquudda hararka uu soo galo iyo degitaanka walidaalik si hadhow isqaqabsi iyo muran uusan u ayaa waxaa loo baahanayaa in la cadeeyo goobta lagu kala qaadan doono muslim fiihigii marka muslim fiihiga in la caddeeyo goobta lagu kala qaadanayo waa shardi haddii makaanka caqdiga salamka uu ka dhacay uusan u cuntamin in in hadhow lagu kala qaato oo maalan waa dariiq dariiq buu slm ka dhacay iyagoo shaaric maraya ayay slmkii galeen oo caqligi slmka wax u kala iibsadeen ama maalan waxaa weeye meel saxara oo bannaan ayay wax ku kala iibsadeen slmkii ama ayagoo gaari saaran ayay slm wax kala iibsadeen wahaa kada meel adoo aan u suubanin in lagu kala guddoomo muslim fiihii ayay slmkii uu ka dhacay haddaba waxaa sharda inay caddeeyaan goobta hadhow shaygan lagu dhiibi doono waa inaan isla caddeeyaan idhaan maalan magaalo heblaayo xaafad heblaayo ama suuqaan kugu keeni doonaa ama gurigaagaan kugu keeni ama bakhaarkaygaad igaga qaadan doonta waa in la caddeeyo ama haddii uu beecu ka dhacay salamka hadduu ka dhacay meel u suubata in lagu kala guddoomo maalan suuqii oo kale ama meherad oo kale ayuu ka dhacay caqdigii salamka laakiin meeshaasi waa meel u baahan doonta hadhow kharash in laga soo xamaalo alaabta maalan beled aan beledkooda ahayn labada nin ee muslimkii muslim ileyhiga ayuu slm ka dhacay ayagu waxay degany maalan hargeysa caqdigii slmkuna wuxuu ka dhacay maalan boosaaso boosaaso waa lagu kala guddoomi karaa laakiin ishkaalka wuxuu ka imaanaya hadhow qaritaanka ayaa kharash ku jira muna ayaa ku jirta haddaba si hadhow muranka uuna uga imaanin waa in ay caddeeyaan goobta lagu kala guddoomi doono haddiise makaanka salamku ka dhacay uu yahay makaan u cuntama inuu kala gudoomo isla markaana wax kharasha ah, uusan ka dhacaynin uusan ka laazimaynin xambaaritaankiisii shaygii muslimkiin lasoo xambaaro marka isla goobtaas uu salam ka dhacay ayuunba hadhow lagu kala qaadanaya marka uma baahna in la caddeeyo xaaladan ayada ah uma baahna in la caddeeyo shardina maaha markaa in la caddeeyo goobta lagu kala qaadanayo meesha caqdu salamku ka dhacay unbaa hadhow lagu kala gudoomi doonaa wuxuu idhi aaliu shardiga saddexaad waxaa weeye almadhab muctamad waxaa weeye anahu shani idaa aslama haddii uu raasamaalka hadduu ka hormariyo bimowdicin meel laa yaslixu aan u cuntamin litasliimi lagu dhiibo muslim fiihigi aw mase yaslixu u cuntama walixamlihi muslim fiihigii in lasoo xambaaro ama qaaditaankiisa uu u sugnaaday munatun kharash ushturada marka waxaa la sardinaya bayaanu maxali tasliimi goobtii lagu dhiibi lahaa in la caddeeyo wailaa haddii kale oo markaa uu u suubado makaankii in lagu dhiibo soo qaaditaankiisana wax kharash ah iyo wax tacab uusan gelayn falaa markaa lama shardinayo in la caddeeyo goobtii lagu kala qaadanayo wayasix uu asaxayaa salamkii xaalan xaaluu yahay mid deg deg ah wa mu'ajalan mid la madaleeyey fain alaqa hadduu ilaaqa caqdigii incaqada uu guntamaya markaa xaalan degdeg buu guntamaya xaal buu noqonaya wa qiila waxaa laa yancaqidu maba guntamayaba wuxuu ku yidhi caqdusalamku xaalna wuu ku asaxaa muajalna wuu ku asaxaa amaa inuu muajal noqdo oo mid madalaysan uu noqdo oo muddo loo qabto maalan u dhaho shaygan aan salam kaaga iibsaday waxaad isii doontaa muddo bil ah kadib sanadka soo socda bisha koobaad maalan yani muddo in loo qabto taasi waaba sida caqdi salamka asalka u ah oo taa waa laisku waafaqsay culummadu iskuma khilaafsano nabigana ala sl slam wuu tilmaamay man aslafa fii shayin falyuslif fii kayli macluum wa wasni macluum ila biajalin macluum muddo la og yahay buu nabig yh muddo macluum marka taas ayadu muranka mataen halkaa idhig xaal inuu ahaado ayuu culamadu isu khilaafsan yihiin yani salamkii inuu noqdo xaal oo shaygii muslimfihiga ahaa ee la sifeeyey isla goobtii lagu kala qaadanayo taasi ma ansaxaysaa culamada qaar diidaysaa jira laakiin shaaficiyadu madhabkeennu waxaa weeye inuu yani salamkii ku ansaxayo xaala siduu muajalanba ugu asaxayo waayahay maxaa yeelay hadduu mu'ajalan ku asaxay asagoo la madaleeyey fala an yasixa xaalan min baabi awla inuu markaa deg deg xaalan uu ku asaxo ayaaba ka sii mudan waayo xaalku wuxuu ka fog yahay arab ragid buu ka fog yahay wax imika la kala qaadanaya wa kaa muajalka laakiin harar baa soo geli karta iyo jahaalo iyo in shayga hadhow la isku qabsado iyo in shayga la waayo iyo in shayga la keeni waayo muddadii dhibaata ka imaan karta lakin shayga imika la dhiibayo wax arar iyo wax jahala iyo wax dhibaa ku jira ma jiro walidaalika wuu asaxaya waaya haddaba waxaa laga jawaabi qowlka nebigu alayh sl slam uu yidhi ilى ajalin falyuslif fii kaylin macluum wasnin macluum ilى ajalin macluum nabig alayh sl slam muxuu muddo u sheegay uu yidhi muddo mucayan oo macluum ah ha lagu kala iibsado sanadka maysan taasi tilmaamaynin in yani slmkuusan ku asaxayn waxaan muddo ahayn maya xadiiku wuxuu tilmaamaya un haddii muddo lagu kala iibsado muddada ha ahaato maxay muddo macluuma xadiiku wuxuu tilmaamayaa un in muddadaasay macluum ahaatay inay shardi tahay ilaakiin muddada shardi kama dhigin muddada shardi kamuusa dhigin waxay la mid tahay sida qowlku nabigu yuri alayh sl slam isla xadiidka laftiisa fii keylin macluum wa wasnin macluum yani waxyaaba keyl iyo wasni toona aan lagu kala iibsanin baa jira oo cabir darci lagu kala iibsadaa jira haddii aan dhihi lahayn yani keelkii wasnigu waa shardi de waxay ka dhiganaan lahayd waxyaabaha la dhudhumiyo ama la tiriyo inuusan salamku ku asaxayn wuuna ku asaxaya maryaho kale waa la cabiraa labana miiso labana miisaano cabir baa lagu kala iibsadaa maryaha dee waharaadka maca daalik wuu ku asaxaya salamki wuxuu idhi fain alaqa haddaba haddii uu ilaaqo caqdigii wuusan sheegin xaal iyo ajal toona wuxuu ihi sheegan salam baan kaaga iibsaday muddana ma sheegin marka wuxuu noqonayaa buu idhi xaal oo markaasaa la kala qaadanaya shayga sida amankii o kale bayc hore waxaan usoo tilmaanay haddii la ilaaqo inuu xaal noqonayo oo uusan muajal noqonayn kana waa la mid qiil ba wuxuu leeyahay maba guntamayaba maba asaxayaba maxaa yeele salamka waxaa loo caadaystay ta'jiil in la madaleeyo marka muddadii ba lagu xambaaraya muddadiina lama sheegin maadaama laga aamusay oo muddadii oo la xadidin jahaalaad soo gelaysa haddaba muddadii markaa caqdigii salamka maba asaxayo wayasixu wuu asaxayaa caqdigii salamku xaalan xaaluu yahay mid eh, deg deg ah oo xaal ah oo markiiba la kala qaadanayo wa mu'ajalan iyo mid madalaysan oo muddo loo qabtay fain adlaqa hadduu iska idlaaqo uusan waxba sheegin ajal iyo xaal toona uu ka aamuso in caqada wuu guntamayaa caqdigii salamku xaalan degdeg markiiba la kala qaadanaya ku guntamayaan wa qiila qiil baa wuxuu laga xoog badan yahay la yancaqidu maba guntamayo oo maba asaxayo haddii la iska ilaaqo wayushtaradu waxaa la shardiyaa alcilmu in la ogaado biاljali muddadii fain cayana haddaba haddii uu cayimo ou magacaabo shuhuur alcarabi bilihii carabta aw alfursa ama bilihii fursiga aw aruumi ama ruum bilahooda hadduu magacaabo jaaza way bannaantahay wain alaqa hadduu iska ilaaqo xumila waxaa lagu xambaarayaa bishii cala alhilaaliy bishii dhalashada loo nisbeeyey waaya wuxuu yidhi waxaa shardi ah ajashi in la og yahay ajashu waa maxay waa muddadii lagu heshiiyey waa inay macluumta ilan salamku marna xaal buu noqda marna muajl buu noqda hadduu muajal yahay waa in muddada la xadidaa waayo nabig alay slam wuxuu ihi man aslama fii shayin falyusrif fii kaydin maclum wasin maclum ilaa ajli macluum waaya haddaba ma asaxayso inuu dhaho maalan inta hebel uu ka imaanayo ama markii roobku uu do ayaad ii keeni doontaa raashinkaas ama dayrta ama jiilaalka ama maalan xujaajtu markay soo noqdaan ama inta beertu ka soo go yani waxyaabaha noocaasa iska furan een xadidnayn ma asaxayso hadhow muran baa ka doona nabig ala slam wuxu ilaa ajalin macluum waa inay xadidan tahay taariikh wakti lagu qabto o la dhaho maalan taarikh heblaayo heblaayo waa in la haddaba hadduu magacaabo i bilihii carabta ama bilihii fursiga ama bilihii ruuga inta way bannaanta carabtu bilay leeyihin waa bilahaan garanayno shuhur alcarabiya muxaram iyo safar iyo rabiic alawal rabiic aani jumaad alawal jumaad alaakhir rajab shacbaan ramadaan shawaal dulqacda dilxija waa bilaha carabta an garanayno fursiguna bilay leeyihin ayaguna ruumkuna bilay leeyihin bilaha ruumka hadda aan isticmaalna malaha janawary iyo february iyo march iyo kuwaas wey marka bilahaas awqaaddooda kala duwanta bilaha carabta bisha dhalashadeeda maa la eegaa marna bishu waxay noqotaa sagaal labaatan marna waxay noqotaa soddon waxaa la inta badan sanadku lix biloodna waxay noqotaa soddon lix biloodna waxay noqotaa sagaal labaatan laakiin isdhaaf bil waxaa laga yaabaa sagaal labaatan bila soddon bil sagaal labaatan bila soddon laba bilood sagaal labaatan laba haakada bilaha fursigana waxa weeyaan waa labiyo toban bilood oo min soddona weeye bilaha ruumna waagii hore waxay ahaan jireen baa lidhi min sagaal iyo labaatan lakiin hadda wakhtigan xaadirka ah waxaa weeye soddon iyo koob iyo soddon bay udhexeeyaan markii laga reebay bishan labaad ee ah bisha february oo iyadu marna sideed iyo labaatan noqoto marna sagaal iyo labaatan noqoto waaya haddaba middu ku xadidaba bilahaas way bannaantay hadduu dhaho bilaha laba bilood oo bilaha yani waxa weeye ruumka ah bilaha haddaan isticmaalno inta badan ee miilaadigaan u naqaano ama bilaha hijriga ee carabiga ah midda ku xisaabiya way banaantay hadduu kuwa fursi isticmaalana way banaantay inkastoo fursiga inagu aynan garanayn ba hadda waayahay hadduu iska ilaaqo waxaa lagu xambaarayaa bilaha carabiga ah alhilaaliy waa bilaha soo dhalanaya ee carabiga ayaa lagu ambaaraya maa yl kuwa curfiga sharciga kuwaasa wa lagu isaabiya wuxuu idhi wayushtarad waxaa la shardi alcilmu in la ogaado biljali muddadii in la ogaado ayaa shardi ah fain cayan haddaba hadduu magacaabo shuhuur alcarabi bilihi carabta aw alfursa ama bilihi fursiga aw aruumi ama bilihi ruumka jaaza banaanta wain alaq hadduu iska ilaaqa xumila waxa lagu xamaaray cala alhilaayiri bishii dhalashada loo nisbeeyey waayahay fain inkasara hadday jabto shahrun bil xusiba albaaqi inta kale waxaa lagu xisaabinaya soo hadhay bilahilati tii dhalashada lagu xisaabinaya watumim اlأwl bishii horena waa la dhammaystiraya aaiiن sodon wuxuu idhi hadday bili jabto oo maalan qofkani wuxuu ku muddayay maalan saddex bilood bishii oo dhexda maraysa bishii carabiga oo شan ah, ayuu yidhi saddex bilood kadib baan kaa rabaa shaygaa salafkaan kaaga iibsaday horta labada bilood ee dambe bisha dhalashadeedanu ku xisaabina ama sagaal labaatan ha noqoto ama soddon ha noqoto bishan naaqiska ah ee dhexda ka bilaabatay ee jabtayna shan iyo tobankan waxaan ka dhammaystiri doonaa shan iyo toban kale laaban markii labada bilood ay dhammaadaan kadib shan iyo tobankan iminka ka laaban bisha waan xisaabinaynaa han iyo tobanka kalena waxaan xisaabin doona labada bilood markay dhammaadaan bisha kale ee waxaa weeye afraad markii la guda galo bisha lagu jiro iyo ta ku xigta iyo ta ku xigta ta afraad markii la guda galo taasaa shan iyo tobanka hore laga xisaabin doonaa oo markaa soddon baa la dhamaystiri doona hadday sagaal labaatan tahay hadday bisha ku dhamaato sagaal labaatan iyo hadday soddon ku dhamaatoba adoo soddon buuxo maa la dhamaystiri doonaa tumi ma alaain soddon baa la dhamaystiri doonaa waayahay maadaama bishii hilaaliga ahayd ay suuroobi weyd inaan wa ku xisaabino bishan iyo jabtay tiradii baan u noqonanaa marka tiro dhammaystiran oo soddon buuxaah ayumaan bishii ka dhigaynaa wuxuu idhi fain inkasara shahrun bila hadday jabto oo caqdigu dhaco maalan bisha dhexdeeda muddana la qabsado bila ah xusiba albaaqi inta kale bisha jabtay marka laga reebo bila hillati baa lagu xisaabinayaa bisha dhalashadeeda wa tumima alwalu bishaa hore ee jabtayna waxaa la dhammaystiraya alaaiina soddon walasaxu waxaa muctamad ah sixatu ta'jiilihi slmkii in lagu madalayn karo inay ansaxayso bilciidi ciiddii iyo jumaada iyo jumaada wa yuxmalu cala awalka horena waa lagu xambaaraya macnaha salamka waxaa lagu madalayn karaa ciid waa lii kara maalan maalinta ciidda ah ayaan kaa rabaa shaygaa salamkaan kaaga iibsaday waxaa kaloo lagu mudayn karaa jumaada jumaada waa laba bilood jumaad alawal iyo jumaad alaakhir ciiduna waa laba ciid ciid alfitr iyo ciid hadda ciiddii muuse magacdhabin muuse dhihin ciid ulfiri mana dhihin ciid ulabxa hadduu dhaho ciid un oo labada ciidna ay maarata ay soo socdaan midkeen ku xambaarana ma ciidulfidrigan ku xambaarana mise ciid uladxaan ku xambaarana wuxuu dhi yuxmalu cala alawal labada ciid kaloo midka soo horeeya ayuunbaa lagu xambaaraya maxaa magaciibaa markaa ku rumoobay midka soo horeeya qowlka asax ka soo horjeedana wuxuu leeyahy wuu fasahaadaya caqdigii maadaama uu u dhaxeeyo ku taraduday laba yani waxa weye ciidood iyo laba jumaadood walasaxu muctamad waxa weye sixat taajiili in lagu madanayn karo ina asaxayso in lagu madaneeyo salabkii bilciidi ciidii wa jumaada iyo jumaada wa yuxmal waxaa lagu xambaaraya cala alawali kan hore labadaas ciidood ama labada jumaada mid kolba soo horeeya ayuunbaa lagu xambaaraya wallahu tacala aclam wsal allah waslaa